alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd faslun fi macrifati nabiyina muxamedi sala allahu alayhi waaalihi wasalam wa tabliiqihi اrisaalata wa ikmaali illahi lana ddiina bihi wa ikmaali illahi lana bihi ddiina wa annahu khaatamu nnabiyiina wa sayidu waladi aadama ajmaciin wa ana man iddaca annubuwata bacdahu fahuwa kaadibun nabiyuna muxamadun min haashimi ila dabiixi duna shakin yantami arsalahu allahu ilayna murshida waraxmata lilcaalamiina wahudaa mawliduhu bimakata almudahara hijratuhu litaybata almunawara bacda arbaciina baada'a alwaxyu bihi huma dacaa ilaa sabiili rabbihi cashra siniina ayuha nnaasu icbuduu rabban tacaalaa shaanuhu wawaxiduu wa kaana qabla daka fii qaari xiraa yakhluu bidikri rabbihi can ilwaraa wa bacda khamsiina min alacwaabi لعمر سيد الأنام أسرى به الله إليه في الظلم وفارض الخمس عليه وحتم وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذين بالهج بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال حتى أتوا للدين منقدينا ودخلوا في السلم مذعنينا وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهاله وأكمل الله به الإسلام waqaama diinu lxaqi wastaqaama qabadahu allahu alcaliyu alaclaa subxaanahu ila alrafiiqi alaclaa nashhadu bilxaqi bilartiyaabi biannahu lmursalu bilkitaabi waannahu ballaqa maa qad ursilaa bihi wa kulla maa ilayhi unzilaa وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق درسigeennan waa kii saddex iyo tobnaad oo ka mid a kitaabkii sullamu lwusuul ilaa cilmi اlusuul fi towxiid illahi waitibaaci rasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalam waa fasalkii koob iyo tobnaad oo ka mid a fusuushii kitaabka wuxuu musanifku meeshaan kaga hadlayaa barashada nebigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalama iyo qaybo ka mid ah wuxuu yidhi faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro weeye fasalkaasoo fii macriba fii macrifati nebiyina nebigeenna barashadiisa u fasal ah muxamedin muxameda sala allahu calayhi wasalam qodobkaasi waa qodobka koowaad nebigeenna in la barto qodobka labaad wa tabliiqihi iyo nebigeenna gaarsiintiisa alrisaalata risaaladii iyo fariintii loo soo dhiibay uu dadka gaarsiiyey qodobka saddexaad wa ikmaalillaahi ilaahi dhammaystirkiisa lanaa annaga uu noo dhammaystiray bihi nebiga sababkiisa addiina diinta islaamka uu noogu dhammaystiray qodobka afraad wa annahu nebigeennu sala allahu calayhi wasalama khaatamu nnebiyiina nebiyaasha kii khatimay inuu yahoo nebiyaasha ugu dambeeyey wa sayidu waladi aadama aadam carruurtuu uu dhalayna ugaaskoodii inuu nebigu yahay ugu sarreeyey sala allahu calayhi wasalama ajmaciina dhammaan iyo wa anna man qofkii iddacaa sheegta oo ku andacooda annubuwata nebinimo bacdahu nebiga gadaashi fa huwa ruuxaasi kaadibun beenaalo waay qofkii nebi maxamed gadaashi inta yimaaday yidhaahdaa nebi baan ahaa oo nebinimo sheegtaaye waa beenlow khulaasadu waxay noqonaysaa marka inta aan macnaynay kow fasalka wuxuu kaga hadlayaa nebigeenna in la barto sala allahu calayhi wasalama inaad ogaatid nebi maxamed ilaahay risaaladii uu soo dhiibay waa kitaabka qur-aanka iyo waxyigii inuu ummadda wada gaarsiiyey labo ilaahay nebi maxamed diinta inuu ku dhammaystiray saddex ambiyada inuu asagu ugu dambeeyey oo nebi ka dambeeyaa uusan jirin afar inuu yahay sayidu waladi aadam ajmaciin owlaaddii nebi aadam ka farcantay inuu asagu ugaas u yahay ugu dambayn qofkii nabinimo sheegto oo ku andacooda nebi moxamed gadaashi inuusan run sheegayna beenlow yahay gaalla yahay faslun fii macrifati nebiyinaa nebigeenna barashadiisa ayuu u fasal yahay muxamedin muxameda sala allahu calayhi wasalama wa tabliiqihi iyo gaarsiintiisa ummadda uu gaarsiiyey alrisaalata risaalada oo loola jeeda waxyigii iyo wa ikmaalillaahi ilaahay dhammaystirkiisa lana annaga uu noo dhammaystiray bihi nebi moxamed darti sababkiisa addiina diinta uu noogu dhammaystiray iyo wa annahu nebigu khaatamu nnabiyiina khaatimu nnebiyiina nebiyaasha kii khatimay inuu yahay wa sayidu waladi aadama aadam intuu dhalay oo carruurtiisa ahayd sayidkoodii iyo ugaaskoodii inuu yahay ajmaciina dhammaan wa anna man qofkii iddacaa ku andacoodoo sheegta annubuwata nebinimo bacdahu nebi maxamed gadaashi fa huwa ruuxaasi kaadibun beenaalo wey nabiyunaa muxammadun min haashimi ila aldabiixi duuna shakin yantami arsalahu llahu ilayna murshida wa raxmatan lilcaalamiina wahuda mawliduhu waxaad dareemi kartaan kitaabkii kitaabkan ka horreeyo oo usuulu halaahaha ahaa markuu sii dhammaanayay musannifku wuxuu ku daray dhammaanshihiisa qayb ka mida siirada nebiga sal alla aleyh wasalam inaad garanaysaan ma garanayo soo garanaysaan magaciisuu sheegay haashim haashim yuu ka tirsan yahay quraysh quraysh yuu ka tirsan yahay carab carabiyay ka tirsan tahay min duriyati ismaaciil ismaaciil khaliil soo garan maysaa waa intii wuxuu sheegay halkaan ku sheegah wuxuu ku yidhi nebiyunaa nebigeennu muxammadun ee muxamed ah sala allahu calayhi wasalama min haashimin min min waladi haashim haashim carruurtiisa ayuu ka soo jeedaa buy ah, haashim yuu ahaa quraysh saas maaha quraysh buu ahaa marka min waladi haashimin baa laga wadaa halkaas nabiyunaa nebigeenna muxamedun muxamed ah min haashimin min waladi haashimin haashim carruurtiisa ayuu ka soo jeedaa ila dabiixi ilaa laga gaaraya kii la gowracay duuna shakin shaki la-aan shakigaasoo yantami u nisba sheeganaya nebiga sal alla alayh wasalam wax shaki uma jiro ila dabiix waa nabi ismaaciil leanna nebi ismaaciil aabihiis baa wuxuu ku riyooday asagoo gowracaya sida suuratu saafaatiya lagu sheegay ilaahay ku sheegay marka wuxuu yidhi aabbo waxaan ku riyooday anoo ku gowracaya markaasuu wuxuu yidhi aabbo samee wixii ilaahay ku faraybi oo inaad igowracshid ah marka gowriciina markii dambeyta ilaahay baa ka badbaadiyey xukumkii waa la joojiyey cid kalea lagu bedelay ayib marka ila dabiixi yaa loola jeedaa waa nebi ismaaciil ila dabiixi abtirkiisa inta laga gaarayo kii la gowracay oo nebi ismaaciil ah duuna shakin shaki la-aan shakigaasoo yantami u nisba sheeganayo abtiriska nebiga wax shakiga kuma jira sal alla aley wasalam arsala waxaa soo diray hu nebigeenna sala allahu calayhi wasalama allaahu alla ayaa soo diray xaggee buu u soo diray ilaynaa xaggeenna innagaa la inoo soo dira maxaa lala soo diray murshidan xaaluu yahay mid dadka hanuuninaya rashadka irshaadku waa hanuunin dadka ayuu hanuuninayay arsala waxaa soo diray hun nabigeenna sala allahu calayhi wasalama allaahu alle ilaynaa xaggeenna ayuu u soo diray murshidan xaalo u yahay mid khalqiga iyo ummadda hanuuninaya wa raxmatan xaalo u yahay naxariis lilcaalamiina uunka iyo khalqigoo dhan uu naxariis u yahay iyo wahudan hanuun xaalo u yahay khalaas wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nebi maxamedow kumaanaan soo dirin inaad u tahay maahane khalqiga naxariis khalqigo dhan gaal iyo muslimba naxariis buu ahaa nebigu sala allahu caleyhi wasalam wa raxmata naxariis xaalo uu yahay lilcaalamiina uunka oo dhan caalamkana waa inagii soo marrayo waa maasi wallaahi wa hudan xanuun xaalo uu yahay iyo hage mawliduhu bimakkata almutahara wa hijratuhu litaybati almunawara mawliduhu meesha uu ku dhashay bimakkata makadii maka weeye makadii almutaharati laga dahiray wax kastoo xun hijratuhu hijradiisa nebiga sala allahu caleyhi wasalama lidaybata magaalada madiina weeye almunawarati ee la nuuriyey oo quruxsan nebigu meeshuu ku dhashay waa soo maray wulida maxaan soo mara waa la dhalay nebiga sal lla ly slam makaa lagu dhalay intiibuu beydka ugu sheegay xaggee uu hijrooda wixii intaa ka dambeeyey madiinuu nebigu aadaa sala allahu caleyhi wasalama casharkii laftirkiisii oo gabay a weeye mawliduhu nebiga makaanu dhaladkiisa iyo meeshuu ku dhashay bimakata maka weeyaan makadii almutaharati ee la dahiray xumaan oo dhan laga dahiray hijratuhu nebiga hijradiisu litaybata dayba waa magacyada madiine ay leedahay mid ka mid a ah. litaybata madiina ayuu u hijrooday ayay ahayd madiinadii almunawarati ee la nuuriyey bacda arbaciina bada'a alwaxyu bihi huma dacaa ilaa sabiili rabbihi cashra siniina ayuha nnaasu ucbuduu rabban tacaalaa shaanuhu wawaxiduu halkaa waxaa qoran wu wa wu xiduu soo ma khalad weeye waa wa weeye wa waa wa waxxiduu weeye labada wowba waa kor dhigan yihiin godaalka kana hore saaran waa laxni bacda arbaciina afartan sana ka bacdi bada'a waxaa ku bilowday alwaxyu waxyigaa ku bilowday bihi nebiga sala allahu calayhi wasalama afartan sana markay u dhammaystirantay baa nebiga waxyiga lagu bilaabay ma soo marra nebigu inuu afartan sana isagoo jira loo waxyooday soo kitaabka hore kumayna soo marin humma dacaa nebigu waa ugu yeedhay dadka ilaa sabiili rabbihi rabbigii waddadiisa cashra siniina toban sano asagoo ku haya ayuhannaasu dadow ucbuduu caabuda rabban rabbigaasoo tacaalaa shaanuhu arrinkiisu u sarreeyo wawaxiduu ilaahi keli yeelo cibaadada iyo xuquuqdiisa u baraxtiro u keli yeela waxaynu soo marnay oo kitaabkii hore ku soo marray nebigu markuu ku dhashay afartan sanuu ku gaaray afartan sana markuu marayana waxyi baa ku bilowday waxyigaa markuu bilowday wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay inuu dadka diinta u yeero ugu yeero maaqasana uma ka jooge yaa toban iyo saddex sanaan soo mar soo saas ma ahayn halkan waxaa ku qoran marka fiiriya uma dacaa ilaa sabiili rabbihi cashra siniina toban sano horeyna maxaan usoo soo marray saddexiyo toban sano ma aha wuu soo wadaa saddexiyo tobanka makuu ku dhammaysanaya bacda arbaciina hadhow markaad ka baxaysid bacda arbaciina inaad tirahayd baa qurux badan bacda arbaciina bacda arbaciina tanaa ka quruxsan waa marka laga baxay bacda arbaciina bacda arbaciina afartan sana ka bacdi oo cumrigiisa ka mida iyo da-du jiray bada-a waxaa ku bilowday alwaxyu waxyiga bihi nebiga sal allau aleyhi wasalam huma dacaa dadka ayuu wuxuu ugu yeeray ilaa sabiili rabbihi rabbigii waddadiisa nebi maxamed sal alla alay slam qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiiratin ana waman itabacanii tani waa waddadaydii dadka ayaan ugu yeedhayaa waxaan leeyahay soo aada ilaahay xaggiisaan idinku yeerayaa dariiqaygaa saxdaa dadka soo raacana ayaguna dariiqa allay dadka ugu yeedhaa ilaa sabiili rabbihi rabbigii waddadiisa cashara siniina toban sano muxuu lahaa marka tobankaa sano ayuhannaasu dadow ucbuduu caabuda rabban rabbigaasoo tacaala uu sarreeya sha'nuhu arrinkiisu culuwiga qaybihiisana waa inagii soo marray wawaxiduu ilaahi keli yeela wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu calayhi wasalama qabla daaka waxyigaas intaan lagu soo dejin ka hor fii qaari xiraa godka loo yaqaano qaaru xiraayo buurta xiro ku ooli jiray godkaa dhexdiisa yakhluu mid ku khalaaweeyo ku cidlaysta bidikri rabbihi rabbigii xusidiisa ayuuna ugu khalaaweyn jiray canil waraa makhluuqana ayuu isaga dhex bixi jiray oo kaga kaga khalaaweyn jira oo kaga dhex bixi jiray wuxuu ula jeedaa maalmihii waxyigu ku bilaabanaya wax yar ka hor ayaan wax yar ka horraysa buu wuxuu bilaabay dhaqana inuu ummaddii ka dhex baxo nebigu sal alla alayhi wasalam buur loo yaqaano xiraa waa buur magaceed xiraa qaarkuna waa god god buurtaa ku dhex yaalla meeshaas ayadaahu nebigu geli jiray sal alla alayhi wasalam sahaydiisuu qaadanayaa cuntadiisa iyo wuxuu ka dhigan lahaa nolol meeshaasuu gelayaa bartaasuu isaga jirayaa marka maadaama uu waxyi ku bilaaban rabo qofkaasu wuxuu u baahan yaha mas-uuliyad adagna uu qaadayo inuu wax badan ka fakaro ilaahay baa ugu talagalay marka meeshaasuu joogayey wuu ku cibaadaysanayeybu muxuu ku cibaadaysanaya maadaaman waxyaba ku bilaaban culammada qaar ka midi waxay leeyihiin diintii aabihii nebi ibraahim leanna nebi ibraahim awowgiis buu ugu aadan yahay ayuu ku cibaadaysan jiray halkaasu ayaan joogi jira marka sahaydu markay ka dhamaato haddana imaan gurigiisa u imaanaya xaaskiisa khadiijo sahay kaleu ka qaadanaya haddana sahaydiisa lama yaqaan cuntadiiiyo noloshiisii weeyaan ayib wa kaana wuxuu ahaa qabla daaka waxyigu intuusan ku bilaaban ka hor fii qaari xiraa yakhluu mid ku khalaaweeya oo ku cibaadaysta fii qaari xiraa buurta xiro loo yaqaano godkii ku dhex yaalay bidikri rabbihi rabbigii xusitaankiisana meeshaas ayadaa ayuu ugu gooni noqday canil waraa makhluuqiina wuu ka gooni noqdo wuu ka dhex baxa wa bacda khamsiina min alacwaami madat licumri sayidi alanaami asraa bihi allaahu ilayhi fi dulam wa farada alkhamsa calayhi wa wuxuu yidhi musanifku wa bacda khamsiina konton sano gadaashood oo min al caamku waa sanadka oo sanadyadii uu jiray ka mid ah madat markay tagtay licumri sayidi l anaami makhluuqa ugaaskoodii cumrigiisii markay konton sano ka tagtay asraa wuu dheelmay bihi nebiga allaahu alla ayaa dheelmay ilayhi asaga xaggii ayuu u dheelmay fi dulam mugdiyaasha dhexdooda ayaa lagu qoday amin hameennimo ah wa farada wuxuu ku soo waajib yeelay alkhamsa shanta salaadood calayhi nebiga dushiisa sala allahu calayhi wasalama waa xatama wuuna kusoo soo laasimiyey xatman ma soo mar hadda ka hor xatama wuu kusoo laasimiyey weeye afartan sana isagoo jiraa waxyiguu ku bilowday konton sana markuu jirayna waa la dheelma maaqay isku noqdeen afartankii hore toban sana ku darmatay maaquu jiraa markaa kontonkii sana isagoo jira qolyaha toban ku haya toban sana uu sii yaraada mi ah afartan sana isagoo jiraa waxyiguu ku bilowday toban sanaa ku darmatay kontonkaa sana markuu jiro welina ma ka joogo toban sanana uu markaa nebi yahay oo ugu dambaysay baa la dheelmay see loo dheelmay habeenkii bacdal cisho markay ahayd oo dadkii la seexday makana uu joogo makana markaas daarul kufri ay taho gaaladu ay haysato ayaa ilaahay dheelmiyo waa la kaxeeyey waxaa la geeyey baytulmaqdis qudus waddanka loo yaqano hadda israa'iil haysato mid arag masaajid halka ku yaallo baytulmaqdis loo yaqaano masjidul aqsa baa la geeyey nabigeena sal alla alay w slam meeshaa nebiga habeenkii laga kaxeeyo oo makadii u ku dhashay ah iyo meeshaa hameenkii uu tegahayo baytulmaqdisana waxaa loo kala socdaa bil qofka caadiga aho lugaynayo faraska iyo wax wata bil baa loo socdaa asna bacdalcishuu tegay isla hameennimuu tegay ambiyadii kale halkaa ku tujiyey halkaasaa laga qaado cirkaa loo qaado almicraaj waxa la yidhahda waa la waa la dheelmi waa la kor baa loo qaada toddobada samo isu soo mara wuu dhaafay xataa salaadihii shantaha baa lagu soo waajib yeela isla haddana maka kusoo noqdo isla maka kusoo noqdo subaxii markuu waagu baryayey buu dadkii wuxuu ku yidhi xala halkaan ka tegay waxaan kusii tukaday meesha la yidhahdo baytulmaqdes haddana waa kasii tegay toddobada cirba waa dhaafay gaaladii markaasi qosol war balkaalayo ninkii waa waashay yidhahdeen wuxuu sheegaya balkaalaya arka ah. awal waxyi baa la ii sheegi jiray keliyuu odhan jiray baytulmaqdes oo aan naqaanoo bil dhan loo sii socdo buu hadda wuxuu leeyahay xala haminimaan tagay isla xalna waa kasii noqda cirkana toddobadii cirba waa soo mara waana dhaafay ya markaasuu abubakar bay u yeedhaan gaaladii waxay ku abubakar oo bal saaxiibkaa dhegaysa wuxuu sheega abubakar wuxuu waa runtiis wax waxaan ka adag baabaan u rumayn jiray bu markaasay waxay dhahan maxamed ow bal beytkada xala tagto baytulmaqdis ha noo tilmaan markaasuu u tilmaama siduu ahaa halkaas wey sidaas halkaasaa laga galaa halka siduu ahaa buu ugu sheegay leanna wuu soo arkay wuxuu kaloo u sheegay safar ayagu ay lahaayeenoo raashin iyo wax u doonay oo dhankaa shaam ku maqnaayo soo socdana meeshay marayaan buu u sheegay waa ugu warbixiyey caadib uga warbixiyey marka shanta salaadood markii lagu soo waajibyeelayey konton salaadood bay ahaayeen konton salaadood baa marka hore lagu soo waajibyeelo yeelo maalin walba la tukanahayo wuu la soo noqda wuxuu soo maray nebiyullaahi muuse nebi muuse la hadlo wuxuu ku yidhi maaqaal lagugu soo waajib yeela markaasuu yidhi konton xabo anaa ree bani israa'iil hadda ka hor ku tijaabiyo ummaddaada uma kari kartee orodoo ilaahay ku noqo waxaad dhahdaa ilaahay ow salaadaan iga kala yare sidee habda xoogaa looga dhimahayey oo mar kasta nebi muuse ku haya noqo baa shantaa xaba laga soo reeba awallamaaday ahayn konton salaadood markaasaa nebiga waxaa lagu yidhi xagga tirsiga shantan salaadood waa shan laakiin kontonkii salaadood oo lagugu waajib yeelayba ajarkooda shantaasaa la geliyeyba marka shanta salaadood haddaad tukatay konton salaadood qof la tukaday ayaad la ajar noqonaysaa ajarkoodii waa konton tirsigana waa shan salaadood wa bacda khamsiina toban gadaashood oo minal acwaami sanadyihii ka mida madad markay ka tagtay wa bacda khamsiina konton eh, gadaashood oo min al acwaami sanadya ah madat markay tagtay licumri sayidil anaami makhluuqa ugaaskiisa cumrigiisa iyo da'diisa asraa wuu dheelmiyey bihi nebiga allaahu alle ilayhi xaggiisa ilahay baa xaggiisa u qaaday kor baa loo qaada fi dulami mugdayaasha dhexdooda wa farada wuu kusoo waajib yeelay calayhi dushiisa alkhamsa shanta salaadood waxatama waana ku laazimiyey wa bacda acwaamin halaadatin madat min bacdi micraaji nnabiyi wanqadat udiina bilhijrati naxwa yahriba mac kulli muslimin lahu qad saxiba wa bacda acwaamin sanadyaal gadaashood halaadatin ee saddexa mabat markay tagtay min bacdi micraaji nebiyi nebiga koruqaadidiisa ka bacdi oo wanqadat arrintaasu ay dhammaatay sanawaadka ah uudina waxaa loo fasaxay nebi moxamed sala allahu aleyhi wasalam bilhijrati inuu hijroodo naxwa yahriba magaalada madiino xaggeeda yarib magaalada madiino magacyaeda ay ka midtay yaa ahla yariba qur-aanka sukumida ah arag magac kaloo ay leedahan hadda soo marra dayiba soo maaha dayibana haddaan soo marra haddana waxaan haynaa yarib maca kulli muslimin qof kastoo muslima oo lahu asaga u sugnaaday mac kulli muslimin qof kastoo muslima la jirankii qofkaasoo qad saaxiba la saaxiibay lahu nebiga sal alla alay waslam qof kastaoo nebi saxaabada markaa joogtay ah oo magaalada maka joogtay lana jaan qaadi kartay nebiga sal alla alay wasalama inay raacaan ayaguna ayaa loo fasax weli markaan joognaa tobankii sana waa dhammaatay waa la dheelmay nebiga sala allahu calayhi wasalama salaadaa lagu soo waajib yeelay haddana salaadihii intii lagu sii waajib yeelay wuxuu meeshaas sii joogay saddex sano isku dara marka maaqo isku noqday toban iyo saddex sano iyuu maka joogay afartanna nebi nebi muusan oo waa ka horraysay maaqo isku noqdeen konton iyo saddex konton iyo soddon miyaad tirahdeen konton iyo saddex ah, konton iyo saddex sano konton iyo saddexdaa sana isagoo jira baa nebiga la yidhi isaga tag marka magaaladan mako magaaladii maka markaasuu ka tegay ma isku mid baa marka isaga iyo usuulu talaadka saan kusoo marray waa isku mid sababtoo ah maka nebiga maaqo sana uu jooga markii nebiga laga dhigay saddex iyo toban sana uu joogay saddex iyo toban sana ayuu maka joogay saddex iyo tobankii sabaan hadda waa dhamaatay marka salaada lagu soo waajib yeelayaa makuu joogaa marka la micraajiyo kor loo qaaday ku joogaa wixii o dhan maku ku dhammaysta saddex iyo toban sano uu nebi ahaa uu dadka tawxiidka ugu yeerayay ayuu maka joogay halkaa marka waxaa ka muuqata wa bacda acwaamin halaahatin madat min bacdi micraaji nnabiy wanqadat markii nebiga la dheelmay iyo markii magaalada maka uu ka hijrooday saddex sano inay u dhexaysay culummada qayb ka midu waxay leeyihiin maya shan sanaa udhexaysay qolyana waxay yidhaahdeen wax ka yar kuwana waxay yidhaahdeen wax ka badan intuba waa jiraan matniga sida inoo saaran oo ah markii nebiga la dheelmay saddex sano kabacdi inuu maka isaga baxay oo uu madiine aaday waa sida aynu ku soo marray kitaabkii usuulu halaahaha ah usuulu alaaiiisaan kusoo marray wy saddex sano markii la dheelmay kabacdi ayuu nebigu hijrooday sal alla aleyh wasalam saasaan kusoo marray waana masale taariikhiya wa bacda acwaamin sanadyaal gadaashood talaatatin ee saddexa oo mada tagtay min bacdi micraaji nnebiyi nebiga koorqaadidiisii ka bacdi cirka loo qaaday oo la dhaafiyo weliba wanqadat weliba ay dhammaatay udina waxaa loo fasaxay xag alle looga fasaxay bilhijrati nebigu inuu hijroodo naxwa yaahriba magaalada madiina xaggeeda iyo dhinaceeda maca kulli muslimin qof kastoo muslima la jirankii kaasoo qad saxiiba la saaxiibay lahu nebiga sal alla wasalaam dadkii saxaabada ahaayoo nebiga la saaxiibayna ayagana waxaa la yidhi hijrooda wa bacdaha kullifa bilqitaali lishiicati alkufraani waaldalaali xataa atow liddiini munqadiina wa dakhaluu fi silmi mudciniina labadan bayd wuxuu kaga hadlayaa musanifku nabiyullaahi maxamed oo loo fasaxay wuu soo baxay magaaladii madiine u yimid wixii intaa ka dambeeyey gaaladii in lala dagaalamo iyo jihaadkii baa loo fasaxa wa bacdahaa hijrada gadaasheeda haadaa hijradii u celi wa bacdahaa ay bacda alhijrati hijrada gadaasheeda kullifa waxaa la amray nebiga oo lagu kallifay bilqitaali dagaalan jidka alla uu ku dagaalamo lishiicati lkufraani gaalnimada waxaa weeyaan kooxdiisa iyo acwaantiisana lala dagaalamo iyo wadalaali baadinimada kuwa jidka ilaahay ka dhumay xataa atow ilaa ay ka yimaadaan liddiini diinka islaamka ilaa ay ka soo galaan oo yimaadaan munqaadiina xaale ay yihiin kuwo hoggaansamay ama khasab ha ku hoggaansameen ama ayagu rabitaankood ha ku yimaadeen oo wadakhaluu ay ka soo galaan fi silmi islaamka mudciniina ayagoo islaamayo isa soo dhiibay hadday taad isweydiinayseen soo maa su-aashaan ilaa goormaa dagaalkaa gaaladu soconahayaa ilaa waxa weeyaan diinta ilaahay ay khaalis uga noqoto soomaalihinu yimaadaan waanu intii jihaad baa nabiga lagu kalifay markii jihaadka nabiga lagu kalifay jihaadkaa goormuu soconayaa ilaa ay ka yimaadaan oo ay soo islaamaan yaa lala dagaalamayaa lishiicati lkufraani waaldalaal baadinimada iyo gaalnimada dadka u olqoleeya oo kooxdiisa ah oo kaalmaha u noqda dadka ayagaa in lala dagaalamo wa bacdahaa hijrada gadaasheeda kullifa waxaa la amray nebiga bilqitaali dagaalan fii sabiilillahi bay ka dhigantay jidka ilaahay uu ku dagaalamo yuu la dagaalamayaa lishiicati lkufraani gaalnimada kaa kuwa u kaalmeeya iyo wadalaali baadinimada xataa atow ilaa ay kaga yimaadaan liddiini diinta islaamku ay soo galaan munqaadiina xaalay yihiin kuwa hoggaansamay oo wadakhaluu ay soo galaan fil islaami islaamka mudciniina xaalay yihiin kuwa isi soo dhiibay wa bacda an qad ballaqa alrisaala wastanqada alkhalqa min aljahaala wa akmala allahu bihi lislaama wa qaama diinu lxaqi wastaqaama qabadahu allahu alcaliyu alaclaa subxaanahu ila alrafiiqi alaclaa wuxuu kaga hadlayaa saddexdaa bayd geeridii nebi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalama maadaamuu diintii ilaahay dhammaystiray geeridii nebiga inay timi sal alla alayhi wasalam wuxuu yidhi wa bacda an qad ballaqa markii uu gaarsiiyey ka bacdi arrisaalata risaaladii ilaahay markuu dadka gaarsiiyey ka bacdi hadday tahay wax la is-amro iyo hadday tahay wax la iska reebo iyo hadday tahay wax khabaroo la isaga warbixiyo iyo hadday tahay waciid iyo hanjabaad iyo hadday tahay wacdi iyo ballanqaad iyo yabo iyo hadday tahay wax qasasah iyo dadka wax looga sheekeeyo iyo hadday tahay amthaal iyo tusaalayaal wax lagu fahansiiyo kulli markuu diinta ilaahay dhammaystiray wastanqada uu badbaadiyey alkhalqa makhluuqana min aljahaalati aqoon iyo shirkiga uu ka badbaadiyey wa akmala uu dhammaystiray allaahu alle bihi nebiga al islaama islaamkana uu ku dhammaystiray daahiran wa baatinan oo waqaama uu guulaystay diinulxaqi xaqa diintiisiioo wastaqaama uu toosnaaday qabada waxaa oofsaday hu nebiga allaahu alle allihii alcaliyu ee sarreeyey culuwa qahrin wa culuwa sha'nin wa culuwa daat allihii u sarreeyey al aclaa ee sarreynta badnaa subxaanahu nasahnaa ila arafiiqi alaclaa kor ayaana loo oofsaday oo waxa weeye rafiiqu laclaa iyo khalqigii sarreeyey ayaa la haleeshiiyey ee wanaagsanaa rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalama ilaahay diintiisii markuu dhammaystiray in badan oo khalqiga ilaahay ka midana uu ka badbaadiyey jahliga iyo shirkiga diintiina ay dhammaystiranto diin dhammaystiran ay noqotay markaasaa nebiga geeridu ku timi sala allahu calayhi wasalama geeridaa ku timid wuu geeriyooda marka intaasuu marka musanifku meesha kaga hadlaya waa sagaa le waqaama diinu lxaqi wastaqaama waa miduu qur-aanka alla ku lahaa waqul jaa'a alxaqu wazahaqa albaatil xaqiina waa yimid baatilkiina meeshuu ka baxay qul jaa'a alxaqu wamaa yubdi'u albaatilu wamaa yuciid xaqi waa yimid baatilku waxa weeyaan bilaaban maayo soona noqon maayo xaqaasaa mar walba ka sarraynaya wa bacda an qad ballaqa wa bacda an qad ballaqa markuu gaarsiiyey ka bacdi alrisaalata risaalada risaalada maxaan ku macnaynay waa waxyiga soo maaha markuu waxyigii ummadda gaarsiiyey ka bacdi oo wastanqada uu badbaadiyey alkhalqa khalqiga min aljahaalati aqoondarro iyo shirki uu ka badbaadiyey oo wa akmala uu dhammaystiray allaahu alle bihi nebiga sababkiisa al islaama islaamka hadday tahay daahir iyo hadday tahay baatinba wax qarsoon iyo wax muuqdaba oo waqaama uu guulaystay waqaama istaagay hadda keliya loolama jeedo waqaama uu guulaystay diinul xaqi xaqa oo wastaqaama uu toosnaaday qabada waxaa oofsaday hu nebiga allaahu alle allihii alcaliyu ee sarreeyey al aclaa ee sarraynta badnaa subxaanahu ilaahina sahnaaye ila rafiiqi rafiiqi xaggiisa ayuuna u oofsaday alcalaa ee sarreeyey allahuma fi rafiiq ilcalaa nabigaa sala alla alay slam markii naftu ka baxaysay ilaahu kor i dadka sare i haleeshi buu waxbay naftu kaga baxday nashhadu bilxaqi bilartiyaabi biannahu lmursalu bilkitaabi wa annahu ballaqa maa qad ursila bihi wa kulla maa ilayhi unzila wuxuu meeshaan kaga hadlayaa fariintii nebi moxamed loo soo dhiibay iyo waxyigii in looga markhaati kaca inuu nebi maxamed gudbiyey sala allahu calayhi waalihi wasalam nashhadu waxaan ka markhaati kacaynaa bilxaqi si dhabana uga markhaati kacaynaa bilartiyaabin shaki aan raybka soomaynaan soo shaki inuu yahay bilartiyaabin shaki la-aan biannahu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam almursalu kii lala soo diray inuu yahay bilkitaabi kitaabka kitaabkee kitaabka qur-aanka kii lala soo diray iyo waxyiga inuu yahay baan qiraynaa wa annahu iyo asaga nebi moxameda ballaqa inuu gaarsiiyey maa shaygii qad ursila lala soo diray bihi asaga iyo wa kulla maa shay dhammaantii unsila lagu soo dejiyey ilayhi xaggiisa waxaan markhaati ka kacaynaa oo aan ka markhaati kacaynaa nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalama ruuxa kitaabka ilaahay qur-aankaa loo soo dhiibay inuu asaga yahay kow wixii loo soo dhiibay oo qur-aan ahaa inuu gudbiyey oo ummadda gaarsiiyey labadaa waa ka markhaati kacayna baxhigaa marka meeshaas ayadaa masaa'il baa ka imaanaysa kow waxaan leenaha nebiyullaahi maxamed waxa uu sheegay oo diin ah kulligooda xagga ilaahay inuu ka keenay wax ra'yigiisa ku saabsanna aysan ahayn waa inaad rumaysid wax allaala wuxuu sheego waxyibay ahaayeen oo ku saabsan tabliiqa iyo gaarsiinta dadka diinta ilahi la gaarsiinayo qodobka labaad nebi moxamed hal xaraf kuma darin wixii ilaahay usoo dhiibay oo diin ahaa hal xarafna kama nusqaamin siday ahayd buu u gutay sala allahu caleyhi waalihi wasalam qodobka saddexaad diintii islaamka loo soo dhiibay caalaha caalamka daafihiisao dhan waa gaarsiiyey sala allahu caleyhi waaalihi wasalama qodobka sadde ugu dambeeya diintaa islaamka oo kaamilka ah oo nebi moxamed loo soo dhiibay ma aqbalaysa diintaasu in wax laga nusqaamiyo in wax lagu darana ma aqbalayso waa diin kaamila oo dhammaystiran waxna lagama bedeli karo qofkii yidhaahda diin kalean ilaahay ku caabudayaana ilaahay ka yeeli maayo nashhadu waxaan ka markhaati kacaynaa bilxaqi si xaq ah bilartiyaabin shakila-aan ah, biannahu nebiga almursalu kii lasoo diray inuu yahay maxaa lala soo diray bilkitaabi kitaabka wa annahu nebigu ballaqa inuu gaarsiiyey maa shi maa shaygii qad ursila lala soo diray waxbaa ka booda biannahu asagu almursalu mid lasoo diray inuu yahay bilkitaabi kitaabka lala soo diray iyo wa asagu ballaqa inuu gaarsiiyey maa shaygii qad ursila lala soo diray bihi asaga wa kulla maa shay dhammaantii unsila lagu soo dejiyey ilayhi xaggiisana ummadda uu gaarsiiyey wa kullu man min saas weeye wa kullu man min bacdihi qad iddacaa nubuwatan fakaadibun fiima ddacaa fahwa khitaamu alrusli biitifaaqi wa afdalu lkhalqi cala aliطlaaqi labadan bayd wuxuu kaga hadlayaa musanifku qof kasta oo nebinimo sheegta nebi moxamed gadaashi inuu beenlow yahay kow nebi moxamedna uu yahay nebigii rususha ugu dambeeyey labadaa bayd buu ku khatimaa fasalka wa kullu man ruux dhammaanti min bacdihi nebiga gadaashiisa qad iddacaa sheegta nubuwatan nebinimo fakaadibun ruuxaasi beenaalo weeye fii maa shayga iddacaa uu sheegtay waxa uu sheegtay ruuxaasi mid ka been sheegaya weeye fa huwa rasuulka nebi moxamed ah khitaamu khitaamulrusuli rususha kii gebagabeeyey khatimay weeye biitifaaqin isku duubnaan wax khilaafa ma leh wa afdalu lkhalqi makhluuqa midka ugu fadliga badan weeye cala alitlaaqi gebi ahaanba makhluuqa asagaa ugu fadliga badan qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay maa kaana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin nebiyaasha nebi moxamed baa ugu dambeeyey sal alla alayhi wasalama laa nebiya bacdahu nebi nebi maxamed ka dambeeyaa ma jiro sal alla alayhi wasalam wax nebi ah oo nebi maxamed ka dambeeya qofkii markaa ka bacdi yimaado oo yidhahda nebi baan ah waxaan leenahay been baad sheegaysaa nebi ma tihid horta waxaad sheegatay waad ku been sheegtay run ma aha waa midda labaadee ruux muslima ma tihid oo gaal baa tahayba gaallo nebi ma noqdo wa kullu man ruux dhammaanti qad iddacaa sheegta min bacdihi nebiga gadaashiisa nubuwata nabinimo fa kaadibun mid been sheegaya weeye fiimaa shayga iddacaa uu sheegtay waxba kama jiraan wuxuu sheeganayo fa huwa rasuulku khitaamu rusli rususha kii khatimay weeye khatimidoodii weeye rasuulka lagu khatima rususha rusli wuxuu u sukuuninayaa beytku ku ilaashanaya biitifaaqin isku duubnaan wax khilaafa male nebi maxamed inuu ugu dambeeyey ambiyada wa afdalu lkhalqi inta ilaahay abuurtay midka ugu fadli badan weeya calal iطlaaqi gebi ahaanba wallahu aclam sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa ajmaciin